adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa aqaysbortis weye hubila dhulkeyna kulan wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duhur xilligan oo kale ayaad ka maqashaan knn magaalada muqdisho maqal wanaagsan waa talaado sagaaliyo tobanka sebteembar sanadka labada kun saddexiyo labaatanka wararkan idinkugu heyna barnaamijka ciyaaraha maanta waxaa ka mid noqon doona tartanka horyaalada yurub ee ah kan ugu xiisaha badan qaaradda yurub oo maanta la ciyaari doono waxaa idiinsoo gudbin doonaa dhammaan kulmada laga ciyaari doono wareega guruubyada tartanka champions leaga manchester city ac milan barcelona kooxa badan oo waaweyn ayaa maanta ciyaari doona hordhaca kulamadaasi ayaana barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa beb guardiolo oo xaqiijiyey xidib kooxdiisa muhiim u ah oo seegi doona kulanka furitaanka tartanka champions leaga ooay caawa ciyaari doonaan waa kuma xidigaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan harrikiin waxa uu kooxdiisa bayer munij uga digayaa in manchester united ka hor kulanka champions leaga ay wada ciyaari doonaan arbacada berita ah waa soo qaadan doonaa super kombyuutar waxa uu saadaaliyey fursadaha kooxaha brimer liaga ee champions league ka heli doonaan iyo waliba koox walba meesha ay gaari doonto barnaamijka ayuuna qayb ka yahay shaxda ugu fiican horyaalka brimer liiga toddobaadkan oo la soo saaray wararkaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona sidoo kale kulamada la ciyaari doono iyo wixii la ciyaaray ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa mudadu hawada ku jira waxaa farsameynaya cabdiraxmaan kayse aniguna waxaan ahay luul maxamuud aadan ee mar kale soo dhowaada dhegeystayaal qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha keenan ayaad maqlaysaan waxaa soo laabtay tartanka xiisaha badan ee champions leaga waa tartanka loogu jecel yahay qaaradda yurub marka la joogo ama dhammaan tartamada laga ciyaaro caawa waxaa jira kooxo waaweyn oo ciyaarayo wareega guruubyada heerkiisa koowaad ayaan la ciyaari doonaa caawa kooxaha ciyaaraya waxaa qaybka ah ac milan oo la ciyaari doonta newcastle united b s g brushii doortamuud oo isqaban doono shaktar duniska iyo borto manchester city oo ciyaareysa atletiga madrid waa ciyaareysa barcelona sidoo kale ciyaareysa kulamadaas xiisaha badan ayaana caawa laga ciyaari doonaa tartanka xiisaha badan ee champions league naadiga barcelona ayaa caawa waxay marti martigelineysaa kooxda lagu magacaabo royal antwerp kulan ka tirsan wareega guruubyada champions leaga baarka ayaan dooneysa inay si fiican ku bilaabato tartanka champions leaga xili ciyaareedkan iyagoo ku guuldaro ayagoo maaragta ku ciyaari doona garoonkooda barnaabo kooxda waa garoonkooda kooxda kubadda cagta barcelona kooxdan barcelona ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxay maaragta ku jirtay xaalad xun caawase waxay rabtaaba garoonkeeda camnu inay maaragtay ku furataba guul kulanka ugu horeeya heerka guruubyada tartanka champions leaga naadiga royal antwerp ayayna la ciyaareysaa kulankan barcelona waxaa loo badinayaa inay caawa garoonkeeda ay ku badin karto maadaama garoonkeeda la joogo ciyaartan ayaana soo galaysa caawa saacada markay tahay afar saaco haweenimo kulanka kaliya ay wada kulmeen naadiyaasha barcelona iyo waliba royal antwerp ayaa wuxuu dhacay sanadkii kun iyadoo maaragtay xiligaasi ee barcelona kooxdan kaga badisay saddex gool iyo labo halkaas kulan oo kaliya ayay labadani kooxood weligood bays arkeen barcelona iyo sidoo kale naadiga royal antweb kooxdan ayaana laga badiyey dhammaan kulamadii ay martida u noqdeenba kooxaha ka ciyaaraha horyaalka sbein iyagoo laga dhaliyay toban gool iyagana wax goolama aysan dhalinba barcelona weligeed martimaysa maaragtay weligeed ma aysan martigelin koox dhankaasi biljimka ka socota caawase markowdii labaad taariikhda ayay kulmi doonaan kooxaha barcelona iyo waliba royal antweb kulankan ayaana ka dhici doona camnu oo ku ciyaarta naadiga barcelona kulankan ayaana caawa afar saac soo geli doona sidoo kale hadaan eegno waxaa jira kooxo kale amaba kulamo kale oo hadda caawa laga ciyaari doono tartanka champions leaga barcelona intaanan ka bixin xil ciyaareedkan waxauu noqon doonaa midkii labaatan iyo sideedaad ee barcelona ka qayb gashay tartanka champions leaga waana kooxda ugu dheer ee ka qayb gasha tartanka iyaga oo lamidaba real madrid oo ay soo barbareeyeenba haatan waa barbardhac real madrid iyo barcelona min sideed iyo labaatan jeer ayay qayb ka noqdeen tartanka champions leaga manchester city ayaa sidoo kale caawa ciyaareysa iyadoo ku bilaabanaysaba difaacashada tartanka champions leaga man city waa kooxdii xagaagii lasoo dhaafay ku guuleysatay tartanka champions leaga weliba taariikhda markii ugu horeysay ayay sidan sameysay naadiga manchester city oo haatan hal koobo dhagaweyne ayay haystaan caawa ayayna kulan ciyaari doonaan kulanka ugu horeeya ee wareegga heerka gruubyada weliba kulanka koobaad ayay caawa ciyaari doontaa kooxda manchester city waxayna isku dayeysaaba in sanadkan ay difaacdeen tartankan xiisaha badan ee champions leaga manchester eh, city ayaana caawa waxay la ciyaari doontaaba kooxda lagu magacaabo eh, red star ayaa caawa isla ciyaari doonaan kulankan isna caawa afar saac ayuu soo geli doonaa manchester city ayaana weligeed horey ula ciyaarinba kooxdan lagu magacaabo red star tartamada yurub marka la joogo iyada oo kulankan noqon doono markii ugu horeysay ay is arkaan labadani kooxood labada dhinacba caawa ayaa iskugu horeysa kooxda kubadda cagta manchester city ayaana guuldaro la-aan ku qaadatay tartanka champions leaga xilli ciyaareedkii hore iyagoo badiyey sideed kulan halka ay barbardhac galeen shan kulan caawo sidoo kale waxaa jira kulan xiiso leh oo ciyaari doonaan kooxda reer talyaani iyo sidoo kale naadiga reer ingiriis ee newcastle united iyo weliba a c milan kulankan ayaa waxaa u muuqdaaba kulan xoog badan islamarkaana xiisihiisa leh labadan kooxood ayaana caawa isku arki doonaba kulan wareega koobaad ee maaragta amaba kulanka koobaad ee wareega gurubyada tartanka champions leaga ac milan ayaa kulankan soo galaysa iyagoo isha ku haya inay kasoo laabtaan ceebtii kasoo gaartay kooxda ay dariska yihiin aadkana u xifaartamaan ee inter milan oo guuldaro xanuun badan toddobaadkan dhabarka u saarisay kadib markii ay shan gool ku garaaceen dhinaca kale newcastle united ayaa muddo dheer kadib waxay ciyaari doontaa markii ugu horeysayba tartanka champions leaga xili ciyaareedkani kooxdan amaba kulankan ayaa wuxuu yahayba midkii ugu horeeyay taariikhda dhex labadan kooxood ac milan iyo weliba newcastle united oo labadan kooxood weligood champions leaga ma aysan isla ciyaarin ac milan ayaa badisay kaliya hal kulan oo kamida a ah koob kulan ee ugu dambeysay ee la ciyaarta kooxaha brimer leaga newcastle united ayaa badisay kulankoodii ugu dambeeyey ee martida amaba martida tartamada yurub iyaga oo garaacay kooxda reer talyaani ee lagu magacaabo balermo kulanka ka dhacay amaba dhacay sanadii kulankan ayaana wuxuu ka tirsanaaba uefa cab tartanka la yiraahdo kulanka ay caawa wada ciyaari doonaan ac milan amaba kulankan ayaa wuxuu noqon doonaa midkii labaatanaad ee ac milan ciyaarto tartanka champions leaga marka la joogo waana kooxda labaad ee ugu qeybgalka badan marka la joogo tartanka champions leaga kadib marka laga yimaado naadiga juventus oo tartankan ciyaartay saddex iyo labaatan jeer kulamadan xiisaha leh ayaana caawa laga ciyaari doonaa tartanka champions leaga sidoo kale caawa waxaa wada ciyaari doona kooxaha b s g iyo bruushiya doortamuud kulankan ayaana wuxuu ka dhici doonaa bagdad braces naadiga bruushiya marti ayay tahay oo b s g ayay u martin doontaa saacaddu markay tahay caawa afar saac oo habeenimo kulamadan ayaana laga ciyaari doonaa caawa wareega koobaad ee wareega guruubyada tartanka champions leaga kulamada koobaad ayaana caawa baasmi doona oo la ciyaari doonaa Dalam baju yang padu aku manchester city ayaa waxay waayi doontaaba xidiga manchester city u ciyaaree lagu magacaabay jack garlish sidoo kale xidigaha waayeysa waxaa kamida ah john stones iyo weliba covasig kulanka furitaanka heerka guruubyada tartanka champions leaga kooxdan ayaana habeen dambe ciyaari doonto kulankeeda koowaad ee champions leaga manchester city waa kooxda difaacaneysa koobkan champions leaga maadaama sanadkii lasoo dhaafay ay ku guuleysteen iyagoo ku garaacayba naadiga lagu magacaabo maaragtay inter milan manchester city ayaana caawa waayi doonta kulanka ciyaari doonta xidigaaja garish john stones iyo weliba cofasig dhammaan xidigaan ayaa kulankan seegi doona beb guardiola ayaa xaqiijiyey in iyadoo garlish stones iyo weliba cofasig ay ku dhow yihiin inay kusoo laabtaan garoomada kulanka biri amaba kulankaay ciyaari doonaan caawa haatanna ay tahay midaan la hubin inay soo laaban doonaan waxaana la xaqiijinayaaba in saddexdaasi xidig kulanka caawa maan city doonto aysan qeyb ka noqon doonin way soo caafimaadayaan laakiin ma ciyaari doonaan ayuu leeyahay dababare beeb guardiola oo wax laga weydiiyey ciyaaryahanadaasi haddii ay diyaar u yihiin kulanka caawa manchester waa manchester city ee la ciyaari doonto naadiga la yiraahdo red star sidoo kale beeb guardiola oo hadlaya ayaa waxauu yiri waxaan rajeynayaa inay diyaar noqdaan kulanka iyadoo caawa ay maaragta ciyaari doonaan saddexdaasi xidig ay caawa ka maqnaan doonaanba kulankay ciyaari doonto naadiga lagu magacaabo kooxda manchester city tababaraha ayaana wuxuu sheegayba kulankan inay saddexdaasi xidig ka maqnaan doonaan balse kulankan xaadir u yihiin xidiga lagu magacaabo duko iyo weliba xidigaha kale wax kaloo dhaawaca ma qabaan naadiga lagu magacaabo manchester city kulanka caawa saddexdaas xidig maahane inta kale wax shaki ah kuma jiro liverpool hadaan eegno xidigeeda lagu magacaabo dominic saboslai ayaa loo diiwaan geliyey orodkii labaad ee ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda kooxda horyaalka brimer leaga marka la joogo ciyaaryahanka lagu magacaabo saboslai waa xidig ku cusub naadiga liverpool oo xagaagan ayuu kusoo biiray kooxda kubadda cagta liverpool kulankii ay liverpool la ciyaartay wolfis sabdidii ayaana xiddigan waxaa loo diiwaan geliyey orodkii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda birmer liiga booska labaad ayuuna kasoo galay saboslaai ayaa kusoo bilowday guushii soo laabashada lahayd ee kooxdiisa ka gaartay naadiga wolfis weliba saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay wolfis sabdidii ayayna kulankaasi uu dhacay ciyaaryahankan lagu magacaabo saboslai ayaana haatan waqti qurux badan ku qaadanaya kooxdiisa liverpool xidigan ayaana gool dhaliyey kulamadii lasoo dhaafay oo goor hore ayuuba furtayba akoonkiisa ee kooxda liverpool lagu magacaabo liverpool ayaana isbedel ku sameysay taariikhdeeda amaba taatikadeeda qeybtii labaad iyadoo sabosly la keenayba booska burburiyaha qadka dhexe waxaana la saaray mas-uuliyad dheeri ah oo kubadda ku difaacanayo wuuna ka soo dhalaalay booskiisa ciyaaryahankan ayaana waxaa u muuqdaaba in si qurux badan oo haatan kula qabsadayba kooxdiisa liverpool oo waqti dheerba ma qaadan inuu la qabsado naadiga liverpool wuxuu xawaarihiisa gaaray kilomitr saacadii kaliya kyle walker ayaa loo diiwaan diiwaangeliyay xawaare ka sareeya intaasi taariikhda horyaalka brimer leaga booska labaadna hadda waxaa soo galayba dominic saboslai daafaca manchester city oo kaliya ayaana ka horeeya walker ayaana xawaarihiisa waxa uu gaarsiiyey soddoniyo halka soddoniyo lix uu haysto sabosly kaliya wax yar ayuu maaragtay ka horeeyaa oo haatan xawaaraha ugu badan taariikhda brimer leaga booska labaad ayuu soo galay ciyaaryahanka brimer leaga ku cusub ee dominic sabosly ensemble, on fait le show. On kooxda kubadda cagta ee arsenal diglan rice ayaa wuxuu dareensan yahayba inuu si sax ah maaragtay u doortay ka tegistii westham united inuu kusoo biiro arsenal ayaana waxaa lagu tilmaamayba inay tahayba tii ugu saxsaneed ugu wanaagsaneedna mustaqbalkiisa taasina waa sida uu qabo qabiirka dhanka suuqa falanqeeya ee lagu magacaabo fabrisio romano romano oo ka hadlaya arinta diglan rice ayaa waxauu yidhi dareenka ayaa ah in ciyaaryahanku aada ugu faraxsan yahay arsenaal wuxuuna lahaa fursado badan xagaagan laakiin aad ayuu ugu faraxsan yahay doorkiisa ku biirista ganaris kooxo badan ayaa diglan rice rabay inay gacanta ku dhigaan oo ay qaataan balse isagu waxa uu doortay ganaris oo hadda waa cadaro ka dhigaysa horyaalka brimer leaga manchester city waxay sameysay soo jeedin aada muhiim u ahayd iyadoo isku daydayba inay qaadato digland rice balse rice ayaa waxa uu go-aansaday inuu dhammaan kooxaha kale dhagaha ka fureysto islamar ahaan taasna uu ku biiro naadiga arsenaal haatanna aad ayuu ugu faraxsan yahay kubiiristiisa ganaris islamarkaana wuxuu doonayaa in kooxda uu kula guuleysto koobo badan iyadoo haatanba naadiga lagu magacaabo ganaris ay ciyaareyso tartanka champions leaga horyaalka brimer leagana waa ay u tartameysaa oo sanadkan waxay dooneysaaba inay wacadaro dhigto arsenaal ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxay qarka u fuushay inay ku guuleysato horyaalka brimer leaga laakiin taasi maysan dhicin oo manchester city ayaa ka diiday islamar ahaantaasina riyadaasi ka beenisay sanad kale ayeyna isku dayeysaa ganaris inay maaragtay aado eh, amaba maaragtay gacanta ku dhigtaba horyaalka brimer leaga haddana sanadkan waxaa kaloo xiise gaara u leh eh, naadiga lagu magacaabo arsenal inay horyaalka waa in maaragtay tartanka champions leaga ay muddo kadib usoo baxday isla markaana ay ciyaari doonto kulamo xiiso leh oo champions leaga ganars ayaana waxay dooneysaaba in tartanka champions leaga marka la joogo ay sanadkan wacdalo ka dhigto iyadoo suber kombyuutarna uu maaragtay u saadaalinayaba in sanadkan ay arsenaal meel fiican ka gaari doonto tartanka champions leaga arsenaal ayaana muddo kadib waxay haatan dib ugu soo laabatay tartanka champions leaga maalinta arbacada oo beri ayaana waxay la ciyaari doontaa kooxda b s v lagu magacaabo kulankaas ayaana b s v iyo weliba arsenal dhexmari doono afar saaco habeenimo waa habeen dambe ayayna wada ciyaari doonaan kooxaha arsenal iyo waliba b s v haddaan eegno daane olma ayaa waxauu qirtay ka tegista barcelona isagoo kamida daayarta kooxdaasi ayaa haatan waxauu go-aansaday inuu ka taga barcelona waana ka dhaqaaqay weeraryahanka r b ayaana ka tegay baarka isagoo daayara kuna biiray naadiga lagu magacaabo dinaamo segreb isagoo la hadlay amaba ka hadlayba go-aankiisa ayaa waxuu sheegay waa ku faraxsanaa ayuu yiri barcelona afar ka mid a ah lixdii sano ee aan joogay waxaan ahaa gooldhaliyo sare waxaana aan u ciyaaray weerarkii ugu garabka fiicnaa amaba qaabkaygii ugu fiicnaa ayaan ciyaaray intaan barcelona joogay sidoo kale waxaan u ciyaaray leeyahay xulka lixiyo jirada iyo toddobiyo jirada laakiin waxaan rabay waxa uu ahaa mashruuc isboorti oo dinaamo ah isla markaana waan ku faraxsana ayuu yiri inaan kasoo tago naadiga barcelona haatanna go-aankayga ayaa uga soo taga ayuu barcelona waana mid aan ku faraxsanahay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha k n n digeya goolhayii hore ee naadiga Manchester United ayaa ku biirayaba koox cusub kadib laba bilood markii uu ka tagay naadiga Manchester United laba bilood ayuu haatan waxa uu ahaaba koox la-aan waa uu oo banaanka ayuu iska joogay balse haatan waxaa lagu wadaaba inuu ku biiro koox cusub Degeya ayaana weli waxauu yahayba mid xora waxayna taasi la macno tahay inuu heshiis la gaari karo koox kasta inkasta uu suuqa kala iibsiga mar hore uu xirmay real batis ayaana laga yaabaaba inay la saxiixato koor hor xil ciyaaroodkooda yurubliga intaan la gaarin kooxda manuel belegrini ayaa diyaar u ah inay la wareegto xiddigani amaba golahayii hore ee naadiga manchester united david de degeya ayaana muddo dheer amaba laba bilood dhan uu ahaaba koox la-aan wuxuu haatan diyaar u yahay inuu ku biiro koox cusub golayaha kooxda koowaad ee batis ayaana hadda waxauu yahayba xidiga lagu magacaabo kaalido bravo laakiin waxa uu dhaawac ku seegay ciyaartii barcelona ee toddobaadkan wada ciyaareen goolhayihii bedelay ee lagu magacaabay rui silva ayaana isna dhaawac ku baxay taasi oo keeni kartaba in haatan goolhaya david geya iyo kooxda real batis ay wada heshiiyaan islamar ahaantan uu halkaasi tago waa tahay dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha kayan inayuu idinkaga imaanayaa markaan haddaan eegno saxiixa kooxda chelsia xidigii hore manchester city ee lagu magacaabo balmer ayaa waxuu ka yaabiyeyba ciyaaryahan hore ee lagu magacaabo emmanuel betit oo xulka qaranka faransiiska kula guuleystay koobkii adduunka ee kun sagaal boqol sagaashan emmanuel oo ka hadlay maatinka xidiga xulka qaranka england ee koob labaatan jirka ah ee haatan ku biiray naadiga bluwis wuxuu leeyahayba waan la yaabay amase layaab ayay ugu noqotayba kool balmer inuu ka tegayba manchester city kuna biiray naadada chelsia waxaan daawaday kulankii barnamus laba ama saddex xaalad ayuu ku galay xerada ganaaxa oo uu kubad u dhiibay amaba baas qaldan uu maaragtay sameeyey ayuu leeyahay balse sida duuku oo kale haddii balmar uu ciyaaro city waxa uu garan lahaa waxa uu sameeyo waxuu garan lahaa ayuu leeyahay waxa ay filanayaan een asxaabta daawanaysa marka dhanka chelsea way ka duwan tahay ayuu leeyahay marka la joogo gegada itihaad iyo marka la joogo stanfon bridge oo ay kala duwan yihiin go-aan qaldan ayuuna ku tilmaamay baalmar inuu ku biiray naadiga buluis islamar ahaantaana uu ka tegay kooxda kubadda cagta manchester city baalmar ayaa xagaagan wuxuu kasoo dhaqaaqay naadiga lagu magacaabo man city isagoo boos joogto ah ka waayay waxuuna haatan kusoo biiray buluis taasoo ka filayaba inuu ka helo boos joogto ah waxaa la soo saaray shaxda ugu fiican toddobaadka horyaalka brimer liiga kadib kulamo xiiso leh oo toddobaadkan la ciyaaray kooxo waaweyn ayaa dhulka lala galay ay qayb ahaayeenba chelsea iyo sidoo kale manchester united oo toddobaadkan u ahaa toddobaad madow halka manchester city iyo arsenaal iyo liverpool iyo tottenhamna ay wacadaro dhigeen kulamadii ay toddobaadkan ciyaareen manchester city ayaana shaxdan waxay ku leedahayba xidigaha ugu badan oo ilaa iyo shan xidig ayaa shaxdan kasoo muuqda oo manchester city u ciyaara kooxda liverpool ayaana ku xigta oo shaxdan waxay ku leedahay laba xidig halka kooxaha stonvilla brighton tottenham ay ku leeyihiin min hal xidig goolka waxaa lagu soo bilaabay ederson oo man citya daafacyadana walker ayaa ku jira oo citya saliiba oo arsenaala robertson oo liverpoola gross oo naadiga brighton ayaa qadka waxaa ku jira rodri oo mansitiya aston villa xidig u ciyaarey lagu magacaabo lowis ayaa qayb ka ah trosad ayaa ku jira oo naadiga arsenaala ah. halka dhankaasi weerarkan ay ku soo baxeen xidigaha richardson saalax iyo doku oo man city liverpool iyo weliba tottenham u kala ciyaara koob iyo tobankan xidig ayaana shaxdad ugu fiican toddobaadka brimer leaga laga sameeyey kooxaha chelsea iyo sidoo kale manchester united ayaana waxay toddobaadkan hayaaba mid kamida ah toddobaadyadooda ugu xumaa kulmadii shanaad markii la ciyaaray kadib ma united saddex gool iyo hal brightona kaga badisay halka naadiga bluwisna barbardhac eber iyo eber ay la galeen naadiga bornamus haatanna kaalmaha afariyo tobanaad iyo saddexiyo tobanaad ee horyaalka bermer liiga ayay ku kala jiraan bluwis iyo rediya falis haddaan eegno afar ciyaaryahan oo manchester united u ciyaarta ayaa waxaa la leeyahay waa isdagaalay kadib kulankii saddexda gool kadib kulankii saddexda gool ee halka looga badiyey naadiga manchester united sabdigii lasoo dhaafay kabtaanka manchester united bruno fernandes ayaaba kamid ahaba xidigaha isku gacan qaadeen gacanta iskula tegay kadib markii guuldaro xanuun badan ee kasoo gaartay naadiga brighton fernandes oo kabtannimada maguire ka bedelay ayaa waxaa lagu soo waramayaaba inuu hadallo kulul ku dhisdhaafsadeen xidiga qadka dhexe u ciyaaro kooxdaasi lagu magacaabay scott mactomany sidoo kale waxaa isku dhacay xidigaha daafacyada lisandr martinez iyo victor lindlof kadib kulankii brighton ee guuldarada xooganeed ee kasoo gaartay naadiga manchester united ma united ayaana xagaagan waxa u yahayba xagaag kale oo xanuun badan ayna u muuqataba inay ku dhibaatoon doonto iyadoo haatanna jambiyoonkii ay dhinaca kale ciyaarayso weliba bayer munij ayay la ciyaarayaan maalinta arbacada ee soo aadan kulankaas ayaana bayer munij waxaa la filayaaba in ma united ay seerabta ka yeelan karto maadaama manchester united haatan ay ku jirto xaalad aad u liidato wariyahanka reer england iyo kooxda bayer munich harikine ayaaba waxa uu qirayaa laleeyahay in manchester united ay ku jirto waqti adag laakiin wuxuu maaragtay sheegay in kooxdiisa aysan dhayalsan karin baridii falis ay tahay koox weyn markay rabtana isbixin karto kulanka furitaanka horyaalka maaragtay tartanka champions leaga ayay maalinta arbacadooda ciyaari doonaan bayer munich kooxda reer jarmal iyo weliba manchester united harrigen ayaa weliba waxaa la filayaa kulankaasi inuu goolal ka dhalin karo weeraryahanka kooxda bayer munich manchester united ayaa xitaa waxay ku dhawaatayba harikin inay gacanta ku dhigto heshiis amaaha ayay doonaysa inay kusoo qaadato balse taasi oo u suurageli weysa xitaa harikin diyaar uu ahaa inuu ku biirmaa united balse taasi ma aysan dhicin oo dhankaasi horyaalka bundusliigaha jarmalka ayuu xidigaani ka dhacay arbacada ayaana iska hor imaan doonaan manchester united iyo weliba harikin iyo kooxdiisa bayer munij xidigan soddon jirka ah ayaa si wacan ku bilowday xilli ciyaareedka horyaalkaasi bundusliigaha shan kulan oo ciyaaray afar gool ayuu dhaliyey kulamadii ilaayo haatan kooxdiisa u ciyaaray dhanka kale manchester united ayaa haatan waxay ku jirtaaba xaalad aad u liidato shanta kulan ee ciyaartay horyaalka brimer liaga kaliya laba kulan ayay badisay saddexda kalena maaragtay kooxdan waa la garaacay oo waa laga badiyey manchester united ayaana haatan waxay ku jirtaaba xaalad aad u adag harikane ayaana kooxdiisa bayer munij waxa ugu baaqay inkastoo manchester ku jirto xaalad adag haddana xuu yiri lama dhayalsan karo oo ma united waa koox weyn waxaana maaragtay ka mid tahay yuu leeyahay kooxaha waaweyn mana la yareysan karo waa inaa u diyaar garownaa oo ku talagalnaa inaan la ciyaareyna ayuu leeyahay harrikiin koox ay ha maaragtay koox aad u halis badan ma unitedna wuxuu ku tilmaamay inay tahayba koox halis badan brimer leaguei sidoo kale jaambahana waa ay kala duwan yihiin xitaa bayer munij ayada kulanka u dambeeyey liverkuusan naadiga la yiraahdo ayaa barbardhac laba goolay laba gelisay marka kulankaas jambiyoonka aad buu u xiiso badan yahay ma united iyo weliba bayer munij ay habeen dambe wada ciyaari doonaan hadaan eegno dhankaas iyo goolhayaha arsenaal xidiga lagu magacaabo ramsdel waxaa doondoonaya kooxaha jalse iyo bayer munij aad ayeyna waxaa laleeyahay u doonayaan inay gacanta ku dhigaan goolahayaha naadiga ganaris ee aaron ramsdel arsenal ayaana xidigan waxay keed ka dhigeenba kulankii lasoo dhaafay ayo tababareeha lagu magacaabo enarteta uu keed ka dhiga xidigaasi kahor kulankii everton ramsdel ayaa ahaa goolhayaha koowaad ee kooxda arsenal tan ilaa markii uu kooxda kusoo biiray waana goolahayo aad bandhig wanaagsan usoo bandhig dhigo qaab ciyaareed wanaagsan ayuu ku jiraa goolahayahaas lagu magacaabo aaron ramsdeel arsenaal ayaana haatan waxaa la filayaaba in goolahayahaasi laga qaadan karo kooxa ay kamid yihiin jelsia iyo bayer munig ayaana isku diyaarinayaba inay u dhaqaaqaan saxiixa goolahayaha suuqa janawari marka la gaaro labadan kooxood ayaa la filayaaba inay suuqa janawari u dhaqaaqaan saxiixa goolahayo cusub haddii uuna ku soo laaban shaxda kooxdiisa ramasdaal ayaana haatan waxa u muuqdaa goolhayaha koowaad ee arsenaal in makamana maaranto oo ma muuqato oo ma muuqato in maaragtay iska faseexi karto balse xidigan waxaa leeyahay aad ayuu uga carooday inay keed ka dhigeen naadigiisa gaanaris iyo weliba tababare meekala arteta markan haddaan eegno subar kombyuutar ayaa waxa uu saadaaliyey fursadaha ee kooxaha horyaalka brimer leaga ka ciyaara ee tartanka champions leaga ay ka heli karaan wareega guruubyada champions leaga ayaana soo laabanaya toddobaadkan maanta ayuuna dib usoo laabanayaa tartanka koobka dhagaweynaha oo ah koobka ugu xiisaha badan qaaradda yurub subar kombyuutar ayaa saadaaliyey kooxda ku guuleysan doonta tartanka champions leaga xilli ciyaareedkan manchester city oo ah kooxda difaacanaysa tartankan ayaana haatan waxay taaba kooxda ugu cadcad oo ku guuleysan karta tartanka champions leaga xilli ciyaareedkani naadiga arsenaal ayaa sidoo kale booska labaad la geliyey oo maaragtay soddon boqolkiiba ku guuleysan karta amaba gaari kartaba sama samafinaalka tartanka champions leaga balse waxaa loo saadaaliyey inay guul guuldaro kala kulmi doonto manchester city ama bayer munich sidoo kale manchester united ayaa waxaa loo saadaaliyay inay keliya ka gudbi karto wareega lixii tobanka champions leaga xili ciyaareedkan super kombyuter marka waa uu ku xumeynayaaba manchester united oo wuxuu leeyahay keliya wareega lixii tobankay ka gudbi doontaa horeyna uma sii socon karto intaas wix ka dambeeyo naadiga newcastle united kooxda reer carbeed sanadkan way kacsan tahay soddon iyo boqolkiiba ayuuna fursad u siinayaaba inay iska xaadiriso wareega lix iyo tobanka tartanka champions leaga suber kombyuutar ayaana sidaas u saadaalinaya naadiga bayer munich ayaa loo saadaaliyey toban iyo saddex dhibic laba boqolkiiba inay ku guuleysato tartanka champions leaga halka real madridna uu suber kombyuutar saadaaliyay in toban dhibic saddex boqolkiiba ay fursad u haysato inay ku guuleysato horyaalka tartanka champions leaga oo ah tartan sanadkan ah xamaasadiisa wadato sanadkii lasoo dhaafay naadiga manchester city ayaa ku guuleysatay champions leaga sanadkaas waxaa maaragtay la filayaaba in maaragtay ay difaacata inay u adag tahay oo real madrid bayer munich kooxo badan oo man baa jooga real madrid waa boqorada tartanka champions leaga waa kooxda kaliya oo tiro afariyo toban ah tartankan haysato real madrid ayaana goor hore waxay diyaarsatayba maaliyadeedii ay ku qorneyd tartanka champions league markii shan iyo tobanaad inay qaadayaan sanadkan ayaana la filayaaba real madrid inay rajadaasi ka dhabeyn karaan in champions leaga ay maaragtay ciyaarto tartankan sanadkan kooxa ayaa ka maqan sida liverpool iyo weliba naadiga lagu magacaabo chelsea champions league sanadkani kuwa ay macsalaameeyeen maadaama xagaagii lasoo dhaafay labadaba ay maaragtay bandhigooda uu liitay chelsea ayaa xagaaga lasoo dhaafay kaalinta labiyo tobanaad ku dhamaysatay halka liverpoolna shanaad ay ku dhamaysatay sidaas ayayna ku macsalaameeyeen tartanka xiisaha badan ee champions leaga waa tahay dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena ciyaaraha guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaarahaad kala socoteen k nn tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo